بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله قال المؤلف تعدية الفعل ولز... تعدية الفعل اللازم تعدية الفعل اللازم فعلka laaزimka ah tallaabintiisa afcaasha waxaan soo sheegnay inay u qaybsanto afcaalun laasima iyo afcaalun mutacaddiya ficilka laasimka ah waxaa suuragal ah in mutacaddi laga dhigo asaaliibtii looga dhigaayey ayuu rabaa inuu ka hadlo yumkinu waxaa suuragal ah taxwiilu lficli laasim ficilka laasimka ah in loo rogo ilaa ficlin mutacaddin ficil mutacaddi ah oo lusuumka uu ka baxo oo tacaddi uu galo bituruqinna loogu rogo qaabab duruqdaasoo mukhtalifatin kala duwan iyadoo qaabab kala duwan la isticmaala minhaa duruqdaas waxaa ka mid ah siyaadatu lhamsa ficilka laasimka ah awalkiisa in hamse lagu kordhiyo hamsadaasoo la yidhaahdo hamsatu tacdiya waxa ay faa'iideyneyna waa inay ficilka laasimka ah mutacaddi ka dhigto oo mafcuul ay u soo kordhido hamsadan hamsatu tacdiya ah, ficilka laasimkaa ah keliya lama geliyo iyadu waxay faa'iideydaha soo kordhidaa hal mafcuul ficilka hadduu laasim ahaa mutacaddi bay ka dhigaya oo mafcuul bay u soo kordhinaya hadduu ahaa mutacaddin ilaa mafcuulin waaxid hamsadana aada gelido wuxuu noqonaa mutacaddin ilaa mafcuulayn hadduu laba mafcuul u tallaabi jiray oo hamsadan la geliyana wuxuu noqonaa mutacaddin ilaa halaaثati mafaaciil hadda wuxuu ka hadlaa laakiin waa ficil laasim ah oo hamsatu tacdi awalka laga geliyey kadibna noqday mutacaddin ilaa mafcuulin waaxid tusaale ahaan karuma muxamedun muxammed deeqsi buu noqday ama waa wanaagsanaaday karuma waa ficil laasim ah faculana dhammaanteed waa wada laasim hamzaa la geliyey akramtu muxamadan hal mafcuul buu u tallaabay markuu faacilkiisii qaatay ka bacdi muxammed ayaan sharfay ama waan karaameeyey ama waan qadariyey labo tadciifu cayni lficli ficilka cayntiisa in la tadciifiyo oo hadduu facala ahaa ama facilaha ama facula uu ahaa laga dhigo faccala bitadciifi alcayn tusaale ahaan caduma alcaalimu ninkii caalimka ahaa wuu weynaaday nin qiimo leh ayuu noqday faacil ayuu ku kaaftoomaa ficilkan cadumo ah sida facula dhammaanteedba faacil ay u kaaftoonto markii la rabay in mutacaddi laga dhigo cayntii ayaa la tadciifiyey markaasa waxaa la yidhi cadamtu alcaalima ninkii caalimka ahaa waan qadariyey waan qiimeeyey waan sharfay hal mafcuul buu u tallaabay sidaa u labadan dariiq oo ah siyaadatu lhamza iyo tadciifu cayni alficli labadoodu waa masmuucaan waa in carabta laga maqlo ficilka laasimka ah oo carabtu aysan hamse ku tallaabin adigu hamse kuma tallaabi kartid ficilka laasimka ah oo carabtu intay cayntiisa tadciifiyeen ay mafcuul aysan u gudbin adiguna ma yeeli kartid ma tadciifi kartid marka tadciifkan waa inuu noqdo masmuuc can ilcarab ziyaadat lhamza waa inay noqoto masmuuc can ilcarab haddaysan noqon adiga laguma ogola ziyaadatu xarfi ljari xarfu jar ziyaadidiis in la kordhiyo dahaba axmadu axmed wuu tegey ficilkan dahaba ah faacilkiisa ayuu ku kaaftoomay oo waa ficil laazim ah ba ayaa la kordhinaa ba'da laakiin xaggee lagu kordhinaa waxaa samaynee ficilka ayaad faacil siine dahaba faacilkiisa sii markii faacilkiisa aad siido kabacdi ba'dan xarfujarka ah waxaad gelinee ficilkan laasimka wixii faacilkiisa markii hore ahaa ayaad ba'da gelinaya markaas wuxuu kuu noqonaa mafcuulu bihi laakiin mafcuulu bihi min xaysu lmacnaa waaye ee xaqiiqaan mafcuulu bihi ma aha fiiri hadda dahaba axmedu axmed wuu tegey axmedu hadda soo faacil ma aha dahaba axmedkan faacilnimadiisa waa ka wareejinaynaa dahabtu anigu waan tegey faacilkii axmed waa laga wareejiyey axmed maanta waxaa laga dhigaa mafcuulu bihi see looga dhigaa ba ayaa xagga hore laga gelinaa waxaa leeya dahabtu biaxmeda axmed ayaan la tegey axmed ayaan kaxeeyey waan waday wa tusamaa haadihi lbaau ba'dan waxaa lagu magacaabaa baaa tacdiya baau tacdiya lagu magacaabaa waana qiyaasi masmuucan ilcarab inuu noqdo shardi ma aha ficil kasta oo laasim ah marka aad rabto inaad mutacadi ka dhigto ba waad gelin kartaa kadibna waad tallaabi kartaa ziyaadatu alifi lmufaacala alifu lmufaacala in la kordhiyo bacda faa'i lficli ficilka fa'diisa ka bacdi faau lficli in laga dambaysiiyo alifu lmufaacala oo markaas ficilkii hadduu facalo ahaa ama faciilo uu ahaa uu noqdo faacala aliftaasna waxay soo kordhinee attacdiya tusaale ahaan jalasa alcaalimu ninkii caalimka ahaa meel buu fadhiistay waa ficil laasim ah marka la rabay in la tallaabiyo jiimka oo faa'ul-kelima ah ka bacdi ayaa alif la geliyey markaasa waxaa leedahay jaalastu lcaalima ninkii caalimka ahaa waan la fadhiistay ficilkii jalasa ahaa jaalasa ayuu isu rogay faacilkiisii ayuu damiir ahaan u qaatay alcaalim oo markii hore faacil ahaan hadda mafcuulu bihi buu noqday jaalastu alcaalima caalimtii ayaan la fadhiistay meel wa mimaa yudkaru fii hada albaabi baabkan waxyaabaha lagu sheego fawaa'idda lagu sheego waxaa ka mid ah tacdiyatu lficli ficilka tallaabintiisa binafsihi nafsadiisa uu ku tallaabo aw bixarfi ljari uu ku tallaabo afcaasha qeyb ka mid ah oo waxaa jirta mafcuulu bihi mar si toosa ah u qaadata marna biwaasidati xarfi xarfiljari ugu tallowda labadaba kaa doonta waa isticmaali kartaa kanna waa soo aroore kanna waa soo aroor inuu mafcuulkiisa si toosa ah u qaato iyo inuu biwaasidati xarfi xarfiljari uu ku qaato labadaba waa masmuuc can ilcarab mihaalu daalika waxaa tusaale u ah nasaxtu zaydan ficilkan nasaxo ah mafcuulkiisa si toos uu u qaatay nasaxtu zaydan biwaasidati xarfi اljari nasaxtu lizaydin markaasna mafcuulkiisii wuxuu ugu tallaabay biwaasitati xarfi اljari wahuwa laam laamkaas uu sii maray labadaba kaa doontaa isticmaali kartaa mafcuulkii hadda meesha noogu yaalla waa mafcuul daahir ah asagoo damiir ahna waa kanaa nasaxtuhu ficilkaas mafcuulkiisa damiirka ah si toos ugu tallaabay soo ma aha biwaasitati laam asagoo damiir ahna waa kanaa wa nasaxtu lahu labadaba kaa doontaa isticmaali kartaa nasaxtuhu wa nasaxtu nasaxtuhu wa nasaxtu lahu nasaxtukum wa nasaxtu lakum kaa doontaa isticmaali kartana shakartu muxamadan muxamed waan u mahadnaqay mafcuulkiisa si toos uu qaatay biwaasidati laamna shakartu limuxammadin muxamed ayaan u mahad celiyey labadaba kaa doonta waa isticmaali kartaa alficlu lmabniyu lilmafcuul ficilka mafcuulka loo bineeyey al afcaalu afcaasha fii hada albaabi baabkan bictibaari bictibaari اlbinaa'i lilfaacil wاlbinaa'i lilmafcuul baabkaas marka la joogo alafcaalu fii hada albaab calaa nowcayni afcaashu laba nooc ayay ku dul sugan tahay marka la fiiriyo in faacil loo bineeyo iyo in mafcuul loo bineeyo waa laba baab waa laba nooc mabniyun lilmacluum wa mabniyun lilmafcuul mid macluum loo bineeyey iyo mid mafcuul loo bineeyey waxaa fiicneed inuu yidhaahdo mabniyun lilmacluum wa mabniyun lilmajhuul iyo macluum iyo majhuul labadooda way isqaabilaan ama uu yidhaahdo mabniyu lilfaacil wa mabniyu lilmafcuul labadaas dariiq mid ka mida inuu maro laakiin hadda waa isku qasay macluum iyo mafcuulna isma qaabilaan labadooda macluum waxaa didkiisa ah majhuul mafcuulna waxaa didkiisa ah faacil marka inuu yidhaahdo mabniyun lilfaacil wa mabniyun lilmafcuul ama uu yidhaahdo mabniyun lilmacluum wa mabniyun lilmajhuul almabniyu lilmacluum midka macluumka loo bineeyey yacni midka faacilkiisa qaadanahu ka wadaa huwa maa kaana faaciluhu macruufan waa midka faacilkiisu uu macruuf yahay daahiran aw mudmaran ama faacilkaasi daahir ha ahaado ama damiir ha ahaado almabni lilmacluum ama almabni lilfaacil wuxuu leeyahay waa midka faacilkiisu macruuf uu yahay laakiin macruuf waxaa ka fiicneed inuu yidhaahdo huwa maa kaana faaciluhu madkuuran waa midka faacilkiisa la sheego mafhuum soo ma aha meesha macruufan uu ka leeyay waxaa ka fiicneed inuu yidhaahdo maa kaana faaciluhu madkuuran waa midka faacilkiisa la sheego daahiran oo mudmaran ama faacilkaas daahir ha ahaado ama damiir ha ahaado wاlmabni lilmafcuulna huwa maa xudifa faaciluhu waa midka faacilkiisa la jaray lisababin loo jaray min alasbaabi oo asbaabaha ka mid asbaabtaasoo gadaal uu qeyb ka mid uun sheegi doono almabni lilmafcuul faacilkiisa waxaa loo jaray lisabab min alasbaab wa usnida haada alficlu ficilkan faacilkiisa la jaray lilmafcuuli mafcuulkii baa loo tiiriyey mafcuulu bihi ayuu ka wada hadda lilmafcuuli bihi mafcuul bihi baa loo tiiriyey aw idarfi ama darfaa loo tiiriyey aw ilmasdar ama masdaraa loo tiiriy aw iljaari walmajruur ama jaarumajruur ficilkan marka faacilkiisa la jaro booska faacilka waxaa istaagi kara afartan mid ka mid ah mafcuulu bihi ama masdar ama darf ama jaarumajruur wa cinda binaa'i lficli lilmafcuul yajri maa yaati marka ficilka mafcuulka in loo bineeyo la rabo waxyaabaha soo socda ayaa dhaca meesha uu leeyahy wa cinda binaa'i lficli lilmafcuul wuxuu ka wadaa wa cinda iraadati binaa'i alficli lilmafcuul iraada marka in loo soo qadaro wa cinda iraadati binaa'i alficli ficilka dhisitaankiisa lilmafcuuli loo dhiso marka la rabo yejri waxaa soconaa waxaa dhaca maa yaati waxa soo socda marka la rabo ficil in mafcuul loo bineeyo waxyaabaha soo socda ayaa dhaca haddii marka aan iraada loo soo qadarin oo sidiisa lagu socodsiiyo waxaa ka hor imaanaa yuxdafu lfaacilu ficilka haddii mafcuulka loo bineeyo faacilkiisa waa la jaraa haddi waaba loo bineeye markaas kadib maa faacilkiisa la jara ilan faacilkiisa waaba jaran yahaye saas daraaddeed marka waa in iraada loo soo qadaro macnahaas ma la fahmay kow yuxdafu lfaacilu marka aada rabto ficil inaad mafcuulkiisa u binaydo faacilka waa la jaraa waa kow yuqaamu lmafcuulu bihi mafcuulu bihi ow gayruhu ama mafcuulu bihi gayrkiis ayaa waxaa la istaajiyaa muqaama alfaacili faacilka booskiisa muqaamna waa la dhihi karaa maqaamna waa la dhihi karaa mafcuulu bihi ama keyrkiis ayaa waxaa la istaajinaa faacilka meeshii la istaajiyey ama faacilka meeshuu taagnaa weliba maqaam inay ku fiican taha maleedaha marka maqaam alfaacil faacilku meeshuu taagnaa muqaam alfaacili faacilka meeshii la istaajiyey keyrkaas muxuu ka wadaa masdarkii darafkii jaarumajruurkii waa midda labaad tugayaru suuratu lficli ficilka suuradiisa waa la bedelaa camaa kaanat calayhi waxay ku dul sugneed ayaa laga beddelaa min qablu ay min qabli xadfi lfaacil faacilka intaan la jarin ka hor suurada ficilka waa in la bedelo oo laga bedelo siday ahayd inta faacilka aan la jarin ka hor isbeddelkaas oo ah hadduu maadi yahana awalkiisa in la godo qabla aakhirkiisana la kasriyo hadduu mudaaric yahana awalka in la godo qabla aakhirkana la fadxiyo laakiin intii faacilku uu joogay saas ma ahayn wa xadfu lfaacili faacilka jaritaankiisa inamaa yakuunu liljahli bihi meeshan wuxuu rabaa inuu kaaga sheego faacilka marka la jaraa lisababi min alasbaab baa loo jara horuu noo soo yidhi asbaabaha keeni kara in faacilka la jaro ayuu meeshan uga hadlaa waxyaabaha loo jaro waxaa ka mid a ah liljahli bihi inaan la oqoonba qofkii ficilkan samaysay inaan la oqoon maxaa ka mid ah suriqa maaluhu leylan xoolihiisii iyo hantidiisii habeennimaa la xaday intii la hurhurdaayey ayaa la xaday yaa xaday lama yaqaan haddii la dhihi lahaa saraqahu fulaan hebel baa xaday lama yaqaan saas daraaddeed waxaa la leeyahay suriqa maaluhu aw ilkhawfi calayhi ama waa loo cabsanaa haddii carabka lagu dhufto oo la yidhaahdo hebel baa sameeyey inay isaga dhibaata soo gaarto saas daraaddeed waa la qarinaa si asaga dhibaata aysan u soo gaarin aw ilkhawfi minhu ama waa laga cabsanaa asagaa laga cabsanaa haddii la dhihi lahaa hebel baa waxaa sameeyey waxaa laisleeyahay qofkii carabka ku dhufata amaa dhib ka soo gaaraa tusaale ahaan suudirat amwaalu fulaanin suudirat amwaalu fulaan ninkii hebel ahaa xoolihiisii waa lala wareegay nin daalim ahaa la wareegay haddii la dhihi lahaa hebel baa la wareegay waa ka cabsane waxaa is leedahay amuu dhib kuu geystaa saas daraaddeed waxaa leedahay suudirat amwaalu fulaanin alkhawfu calayhina waxaan tusaale uga dhigaynaa iktiila fulaanun ninkii hebel ahaa waa la shirqoolay iqtiila fulaan hebel waa la shirqoolay haddaad dhihi lahayd hebel baa shirqoolay ninka shirqoolay waxaa is leedaha ama dhib soo gaaraa saas daraaddeeda magaciisa loo qariyay aw lijalaalihi wa sharafihi qiimihiisa weynidiisa iyo sharaftiisa darteed in loo xadfo waa dhici kartaa oo markaas loola jeedo wax carabka lagu dhufta waa ka weyn yahay waa ka qiimo badan yahay carabkayguma qaadi karo tusaale ahaan inuu faacilku uu yahay lafdu ljalaala ka qowlihi tacaala wakhuliqa alinsaanu daciifan insaankii waa la abuuray daciifan xaal uu yahay insaanka cidda abuurtay waa la yaqaanaa waa rabu samaawaati waalard aw danaa'atihi wa khisatihi ama liidanaantiisa danaatihi hooseyntiisa aw danaatihi hooseyntiisa wakhisatihi liidanaantiisa darteed aw danaatihi ama hooseyntiisa wa khisatihi liidanaantiisa darteed oo markaas aa ula jeedo carabkayga inaan ku dhufto uma quuro waxaana ka mid ah beytkii uu iska lahaa annaabiqa addubyaani lain kunta bulliqta canii wishaayatan lamubliquka alwaashi aqashu wa akdabu uu yidhi lain kunta haddaad tahay nucmaan wuxuu la hadlaa ninay isku fiicnaa jireen oo melikul carab ahaa nucmaan ibnulmundir saaxibu alxiira saaxiib ahaayeen laakiin kadib waa la isku diray nucmaan marka waa cararay wuxuu aaday shaam nimankii khasaasinada la dhihi jiray ayuu u galay marka waa u cudur daarana wuxuu leeyahay lain kunta haddaa tahay nucmaanow bulliqta cannii aniga in la laiga soo kaa gaarsiiyey wishaayatan dira diraal haddii la isku kaana diray lamubliquka alwaashi ninka warkaas ku soo gaarsiiyey oo dira ah akashu wa akdabu waa nin beenaale ahuu leeyahay oo kish badan oo khiyaano badan lamubliquka alwaashi akashu akdabu meesha laga rabo waa xagee lain kunta bulliqta haddii lagu soo gaarsiiyey hebel hadduu ku soo gaarsiiyey muusan dhihin lain kunta ballaqaka fulaanun wishaayatan muusan dhihin hebel hadduu wishaayo ku soo gaarsiiyey lain kunta bulliqta canii wishaayatan haddii laiga soo kaa gaarsiiyuu leeyahay baan lamubliquka alwaashi akashu akdabu sababta waxay yidhaahdeen nimanka bulaqada ah uu faacilka u jaray waa taxqiir waa likhisatihi wadanaatii cinda carabka inaan ku dhufto ma mudnuu leeyahay maa yaquumu maqaama alfaacil faacilka booskiisa haddii la jaro maxaa istaagi karaa waxaa istaagi karaa almafcuulu bihi tusaale ahaan kutiba kutiba asiyaamu cala alcibaad soonkii ayaa addoommada lagu waajibiyey asiyaam markiisii hore mafcuulu bihi buu ahaa kataba allahu asiyaama cala alcibaad almasdaru lmutasarifu almukhtas masdarka mutasarifka oo mukhtaska ah waa inuu mutasarif yahayo masdarnimo keliya waa inuusan laazimin waa inuu tasarufi karo mukhtasna waxaa laga wadaa waa inuu mudaaf yahay ama mawsuuf uu yahay markaasuu mukhtas noqon karaa bian yakuuna mudaafan aw mawsuufan tusaale ahaan juuhida jihaadu abtaali dadka geesiyaasha ah soo jeestayaasha sida ay u dadaalaan ayaa loo dadaalay sida ay u jihaadaan ayaa loo jihaaday juuhida jihaadu abtaal jihaadkani waa masdar liannahu masdaru jaahada jihaadan ka qaatala qitaalan waan u jeedaa waa naa'ibulfaacil naa'ibulfaacilkan masderka ah waa mukhtas waana mutasarif inuu mutasarif yaana waxaa u daliila liannahu udiifa waa la idaafeeyey adarfu lmutasarifu lmukhtas darafka mutasarifka oo mukhtaska ah waa inuu mutasarif yahay oo darafnimada uu ka bixi karo ee darafnimo keliya inuusan laasimin waana inuu mukhtas yahay bi an yakuuna mudaafan oo mawsuufan siima waa la soomay yowmun maalin baa la soomay maalinkaasoo tawiilun dheer yowm waa naa'ibulfaacil markeedii horena darafay ahayd darfu zamaan oo tusaaleahaan haddii faacilka loo tiirin lahaa saama fulaanun yowman tawiilan baa la dhihi lahaa yowmantaas maxay ku masbisnaan lahayd cala darfiyati zamaniyati laakiin faacilkii baa meesha laga saaray asaa naayulfaacil laga dhigay marka siima yowmun yowmkani darafnimo miyuu laasimaa mase inuu mubtada noqdo waa dhici kartaa inuu khabar noqdo waa dhici karta waa dhici kartaa oo waxaa la dhihi karaa yowmu ljumucati yowmun mubaarak mubtadana waa yahay khabarna waa yahay darafnimo waa ka baxay sooma jeedid marka waa mutasarif mukhtasna waa yahay oo liannahu wusifa bطawiil tawiilkaasaa lagu sifeeyey yowmun yowmkaasoo tawiilun waxaana dhahnay mukhtasnimada waa inuu mudaaf yahay ama inuu mawsuuf yahay haddana waa mawsuuf aljaaru wاlmajruur jaaru majruurka nudira fi lkitaabi kitaabka dhexdiisa waa la fiiriyey markiisii horena muxuu ahaa nadartu fi lkitaabi hadda fi lkitaab jaaru majruurkaas waa naa'ibulfaacil faacilka markii la jaray kabacdi walaa yubnaa min alafcaali afcaasha xaggeeda xaal uu ka ahaaday lilmafcuuli mafcuul looma binaayo ilaa maa kaana maadiyan aw mudaarican wixii maadi ah ama mudaarica maahane ama alamru amarka miya falaa yubnaa lilmafcuuli mafcuul looma bineeyo afcaasha sida aan ognahay waxay u qaybsantaa saddex qaybood maadi iyo mudaaric iyo amar afcaasha aan u kala qaybinayno mabni lilfaacil iyo mabni lilmafcuul ma saddexdooda ah, mase qeyb aan ku jirinaa jirta qeyb waxaa ku jirta mabni lilmafcuul aysan ka suurogelayn waana ficilka amar qolada marka aan leenahay mabni lilfaacilna waa noqon kartaa mabni lilmafcuulna waa noqon kartaa waa maadiga iyo mudaarica amaa amarka miya falaa yakuunu ilaa mabniyan lilfaacil binaau lficli lilmafcuul ficilka dhisitaankiisa mafcuulka loo dhiso alficlu lmaadi ficilka maadi yudamu awaluhu awalkiisa waa wa wayugsaru maa xarafna waa la hoos dhiga qabla aakhirihi aakhirkiisa ka hor ahaaday awalkiisa waa logodaa xarafka qabla aakhirka ahna waa la kasrinaa qabla aakhirka waxaa loola jeedaa xarafka ugu dambeeya kan ka horeeya waa in loos dhigo ama hulaaثi ahaado ama rubaaci ama khumaasi ama sudaasi ayan kaana laakiin kasradaas inay daahir tahana waa dhici kartaa inay muqadar tahana waa dhici kartaa laakiin markasta waa inuu maqsuur yahay asaalim saalimka daraba uu ahaa duriba a laga dhigaa tacallama uu ahaa tucullima a laga dhiga awalkana waa goday qabla aakhirkana waa yahay yudamu alxarfu thaani xarafka labaad waa la godaa maca alawali kan horaa lala godaa idaa kaana fii awalihi ficilka awalkiisa taa-un zaa'ida haddii taa zaa'ida ay ahaato haddii ficilka uu yahay mabduu'an bitaa-in masiida ta masiidaa mid ku bilowdaa ta masiidaa meeqaa ku bilaabataa saddex wasan oo khumaasiga ka mid ah tafaclala yatafaacala yatafacala saddexdaas mid kasta oo kamid mid a ah haddii laga dhigaa mabni lilmafcuul awalkana waa la godaa haanigana waa la godaa tucullima haddii tafaacala uu yahana waxaa leedahay sida takaafala tuguufila awalkana waa gode haanigana waa gode tadaxrajana maxaa leedahay tuduxrija bidami awalihi wa haaniihi istakraja ustukrija aan leeyahay yudamu alxarfu ahaalid xarafka saddexaad waa lagodaa maca alawali awalkaa lalagodaa idaa kaana fii awali ficilka awalkiisa hamsatu waslin hadday tahay hadduu yahay mabduu'an bihamsati waslin hamsatu wasli afcaasha ku bilaabatana waxay isugu jirtaa sudaasi iyo khumaasi mar hadduu yahay mabduu'an bihamsati waslin awalka waa la godaa qabla aakhirkana waa la kasrinaa sidii ficilka maadiga aan usoo sheegnay laakiin goditaanka awalka la godaa waxaa la jira xarafka saddexaadna in la godo marka awalka waa la godaa xarafka saddexaadna waa la godaa qabla aakhirkana waa la kasrinaa ustukhrija soo ma aragtid us hamsada waa godan tahay taadana waa godan tahay ilan taadaa haalidka ah qabla aakhirka horaadaana waa kasrisan yahay qaatala quutila waa lala dagaalamay alifu zaa'id alifta zaa'idada ah alifta bacda faa'il kelima dhacday bacda faa'il kelima tuqlabu waawan waaw baa loo rogaa sababtu maxay tahay alifta suuragal ma aha in lagu dhawaaqo haddii fatxa aysan ka horeyn marka aliftu waxay sugnaan kartaa haddii fatxa ay ka horeydo saas daraaddeed qaacidada waxay tahay alifta haddii god uu ka hormaro waa in alifta waaw loo rogo haddii alifta hoos dhig uu ka hormarana waa in ya loo rogo qaatala quutila almahmuus mahmuuska akhada ukhida sa'ala su'ila qara'a quri'a almudacaf athulaathi mudacafka thulaathiga ah allugatu luulaa lugada hore shadda shudda asluhu asalkiisu wuxuu ahaa shudida uu ahaa mudaacafka sida aan ognahay wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mudaacaf hulaathi ah iyo mudaacaf rubaaci ah mudaacafka hulaathiga ah wax isbeddel ah ku imaan marka laga reebo labada xaraf in la isku shido ilan markiisii horeba sidaas isugu shidnaaye awalka waa goda qabla aakhirkana waa kasrinaya hadduu ahaa shadada shudida ka dhig awalkana god qabla aakhirkana kasri kadib maxaa la samaynaa xarafka caynulkelimaha ah oo daalka hore ah ayaa waxaa laga qaadaa kasrada kasradaas luqadan koobaad waxay leedahay waa la tuuraa iska tuure ma naqlinaysid daalkii hore saakinsoo kuu noqon maayo daalka labaad ku idqaami faa-ul kelimahana maxay kuu xarakaysan tahay yaa waa kuu godan tahay ilan godkii faa-ul kelimaha ma aanaan taaban caynul kelimaha xarakadiisiina waa iska tuurnay ma anaan naqlin marka muxuu kuu noqonaa shudda shudda saasuu noqonaa luqada koowaad aslu shudida waa aluqatu thaaniya radda soo ma ahayn radada soo ma ahayn waxaa leedahay ridda markii sii hore raadada ou ahaa awalkana god qabla aakhirkana kasri muxuu noqonaa rudida rudidda marka uu noqdo labadan daal si la isugu idqaamo caynta xarakadeeda waa in laga qaado laakiin markaan kasrada la tuuri maayo ee faa kelimaha loo naqlinaa marka faa-ulkelimaha xarakadeeda damada ah la tuura kabacdi mafhuum ma tahay kasrada caynul-kelimaha ayaa faa kelimaha loo naqlinaa bacda xadfi xarakati ilfaa kadibna labada daal isku idqaami ayadoo fa maqsuura ay tahay maxaa kuu soo baxaa ridda waa la celiyey haddaad doontana rudda waa dhigi kartaa rudda marka haddii la yidhaahdo waa iyadoo xarakadii caynta aan la naqlin ridda haddii la yidhaahdona waa iyadoo xarakadii caynta cayntahee la naqliyey marka farqiga labadan u dhexeeya wuxuu yahay luqada hore waxay leedahay xarakada caynta la naqli maayo waa la tuuraa luqada labaadna waxay leedahay maya waa in la naqliyo faaulkelimaha loo naqliyo laakiin faa-ulkelimaha iyadoo damadii wadataa miya xarako kale loo soo naqli karaa maya waa in xarakadeedii laga tuuro asluu rudida buhaa faxudifat idamatu damadii waa la tuuray damade damadii faalkelimaha saarneed wa nuqilat ilkasratu kasradii kasradaas xaggee saarneed caynulkelimaha ila alxarfi lawali xarafka hore oo ahaa faalkelimaha almudaacaf arubaaci zalzala zulzila awalka god qabla aakhirkana kasri wax kaloo isbedela ma laha zalzala zulzila intaas mudaacafkaan uga soo baxnay almuctal muctalka muctalka marka wuxuu u qaybsamaa saddex qaybood soo maaha wuxuu u qaybsamaa mithaal iyo ajwaf iyo naaqis mithaalkan gelaynaa xukmuhu mithaalka xukunkiisa ka xukmi saxiixi saxiixa buu la mid yahay mithaalku saxiixuu la mid yahay sababta mithaal loogu magacaabayna waa sidaan in xukunkiisu xukunka saxiixa uu yahay wainamaa sumiya mihaalan limumaahalatihi asaxiix saxiixa ayuu shaabahaa yani u egyahay uu la mid yahay liannahu milu saxiix wacada wucida daraba duriba muxuu ga duwan yahay yasara yusira alajwaf ajwafka wa fiihi lugaatu lugaada ku jira aluulaa luqada hore qaala asalkeedii hor u celi qawala ka dhig qawala markaa ka dhigto awalkana god qabla aakhirkana kasri maxay noqone quwila markay sidaas noqoto waxaa leeyahay fastuhqilati fastuhqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa damma kasro xarfi cilo saar oo damo ay ka horeydo fiihi hiqal quwila see la yeelaa kasrada caynta waa in la naqliyo faa kelimaha waa in loo naqliyo laakiin faa kelimaha waa markii damadeeda la tuuro kabacdi haddii kasradii aan naqlino min alcayni ila alfaa cayntii maxay noqonee saakina ku dhawaaq markaas qiwla qiwla qaafkii waa maksuur laakiin kasrada u wato waa manquul min alcayni ilayhi waawdiina waa saakin caynulkelimaha ahayd waawda marka hadday reeban tahay waa qablahaa kasra tuqlabu yaa-an maxay ku noqotay markaas qiila qiila wasan hala saaro haddii la yidhaahdo qiila wasankeedu waa fucila wax isbeddela ma laha naqlintan xarakaadkan la naqliyey laa tuahiru fi lwasni wasanka wax saamayn ku yeela maydo wal aslu asalku wuxuu ahaa quweyla baaca asalkeedii bayaaca uu ahaa ka dhig kadibna booyeeca uu ahaa fastuhqilat ilkasratu calaa xarfi cilatin qablahaa dama fanuqilat ilkasratu ilaa faa'i ilkelima bacda xadfi xarakati ilfaa ku dhawaaq markaas biica laakiin midii hore waaw ayaan haysanay oo saakinaa qablahaa kasra faqulibat yaa laakiin hadda yaa haysataa waxba bedeli maya sideedaa ugu dhawaaqee biica aa leeda walaslu asalku buyica uu ahaa athaaniyatu midda labaad qiwla waa in la dhaho qiwla waa in la dhaho biishmaami lkasri shay-an min addammi ayadoo kasrada loo uursiinaa damaha wax ka mid ah laakiin kasraha iyo damada labadooda ayaa horeeya kasradaa horeyda waa inay kasradu horeydo xoogaa damo ahna waa in laga dareemo fii faa'i lficli ficilka fa'diisana loo ursiiyo lidalaalati cala alasli si loo muujiyo asalka lidalaalati cala alasli wuxuu u jeedaa ficilkan markiisii hore quwila soo ma ahayn bacda aliclaali marka quwila faa-ul kelimuhu maxay xarakaysan tahay damo damadaas in la muujiya waa la rabaa oo asalka ah laakiin bacda aliclaali xarakadii caynta lasoo naqliyay faa-ul kelimaha la saaray faa-ul kelimihii marka maxay noqotay kasra kasradaasna in la muujiya waa la rabaa oo iclaalka ku timid asalkiisina in la muujiyo waa la rabaa marka kasradaa lagu dhawaaqa xoogaa damaahna waa loo horsiina ishmaam luqatulishmaam aa lahaa laakiin luqo laba xarakaa saaran soo ma aragtid laakiin luqad mustacmala hadda ma aha waa banaantaa laakiin alluqat athaalitha luqada saddexaad quula buuca waa in la dhaho baqiyat damatu lqaafi qaafka damadiisii iyo walbaa-i qaafka damadiisa iyo ba-da buuca damadeedii way baaqi noqotay calaa maa kaanat sidii markii hore aheeda ku baaqi noqotay ilaan ficilka maadiga yudamu awaluhu aan dhahnay uma xudifat ilkasratu kasradiyaa la cadfay min alwaawi walyaa waawdii iyo ya-diyaa laga cadfay quwila soo ma aha soo xooga culays kuma jiro culayskaas qoladan waxay leeyihiin waxaan uga takhallusaynaa xarakada caynta in la iska tuuraba marka waawda kasradeeda tuur maxaa kuu soo haraa quula buyaca soo ma aha ya-da kasradeeda iska tuur ya-dii waxay soo hartay iyadoo saakina wa qablahaa dama faqulibat waawan waa ya saakina qablahaa dama dama ay ka horeydo waa waa loo rogaa maxay noqonaya markaas buuca qoladan marka waxaa la yidhahdaa reer waaw ama muctalulcayni bilwaaw ha ahaado ama muctalulcayni bilya ha ahaado waaway ka wada dhigaayaan qolada horena waxaa la yidhaahdaa reer ya ilaan muctalul cayni bilwaaw ha ahaado ama muctalul bilwaaw ha ahaado waxaa ya ay ka wada dhigaayaan qiila biica ay leeyiin qolada saddexaadna waa qoladii ishmaamka wallahu aclam markaas ku joogo